بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabaynaa cashirkeena boga conton amniyat lmasaadir fahaaka fahaaka awzana limasdarin famaa ubdi lidii halaaثatin falyuclamaa faclun waficlu ficlun aw mutasila bialif lmaqsuuri aw tamuhila faclaanu ficlaanu wafulaanu facal waficalu uma facalu wafucal wafaacilu faciilatun facaala facaalatun faclaau mac ficaala fucaalatun ficaalun aw fucaalun uma alfucuulu hakada almihaalu faciilun aw faciilatun fucuulatun wafacalaanu fucuulun fayluulatun wafaclalun fuculatun fucayliya facuulun mac facaala hum fucalniya wfacaluu tunfacala facuuliya kada fucula wadmuman fucuuliya wmafcalu mafcalat wmafciluun mafcilat mafcalat wmafculuun bismi illaahi اraxmaan اraxiim abniyat lmasaadiri masaadirta awsaanteeda ayaan halkan kaga hadlaynaa ama baabkani baabkii masaadirta ayuu noqonaya ereyga masaadir ihi waa jamcu masder masderkanina waxa weeye meesha ceelka ah ee laga soo fulo ama inta loo arooro laga soo fulo ee biyaha laga soo dhaansado haddaba masder waxa masder loogu bixiyey ereyada ayaa laga ishtiqaaqdaa oo waxyaabaha laga ishtiqaaqanayo oo dhan ayaa isaga u baahan sida xoolaha oomani ay biyaha ugu baahan yihiin ama dadka oomaniba ay biyaha ugu baahan yihiin kolkaa kelmadaha ka fula masderka oo laga ishtiqaaqdaa sidaa ayaynu odhanaynaa masderka wadaad soomaaliyeed baa laga sheegi jiray marka masder uu doonayo inuu ardayda u macneeyo wuxuu odhan jiray waa geed galbeedkaa ka baxa waxaa ku kalifay bay yidhahdeen markay culimmadu eegeenna waxa weeye bay yidhaahdeen fiqiga marka la dhigayo zakada ama culimmadu fiqiga markay zakada macnaynayaan waxaa ku jira dhir fara badan oon la aqoonin oo sida atarka iyo qoondarka iyo shumburada iyo arabikhida iyo masagada waxaan doonayaa heedda iyo daafida iyo qamadinka iyo sareenka iyo waxyaabahaasoo dhan markaa laga hadlayo misirka iyo waxaa la odhan jiray waa geed galbeedka laga beero galbeedkaasaa laga beeraa baa la odhan jiray oo lama aqoonin kolka wadaadkaa markay ka gashay ereyga masdera markuu garan waayey ayuu waa wixii geedka galbeedka laga beero lagu tilmaami jiray masder waa geed galbeedkaa laga beero ayuu isna ku macnayn jiray bay yidhaahdeen laakiin masderku sidaa ma ahee waxa weeye marka ficilka la macnaynayo jilasa wuu fadhiistay saw maaha wuu fadhiistaydaa uun zabanka ka reeb fadhiisi fadhiisigaasaa masdera wuu eegay markaan doonayno masderkeega eegid baad odhan wuu cunay markaan doonayno masderkeega cunid baad odhan shay kastana isagaa asal u ah masderku oo waa ka mulxuhu lahaa walmasderu aslun wa ayu aslin wa minhu yaa saaxi ishtiqaaqu lficli masderku isagaa asala isagaana ficilka laga ishtiqaaqdaa asal dhamaystiranna weeyaan masderku haddaba masderka ayaa wax laga ishtiqaaqdaa talo haddaba masderku ma mushtaqbaa mise waa mushtaqu minhu waa mushtaqu minhu mushtaqu minhugu ma wuxuu ku jiraa asmaada qaybta jaamidka ah mise qaybta mushtaqa ah qeybta jaamidka ah buu ku jiraa oo ismiga waxaa loo qaybiyaa mushtaq iyo jaamid baa loo qaybiyaa mushtaq iyo jaamid mushtaqa waxaa loo qaybiyaa ismi faacil iyo ismi mafcuul amhilatu lmubaalagiyo sifatu lmushabaho iyo ismu tafdiil shantaasaa mushtaqa iyo darafyada iyo waxyaaba nooca mushtaqyada ayay noqonaya ismu aalaha iyo ismulardi iyo waa asmaada mushtaqa ismiga jaamidka ana labaa loo qaybiya ismulcayn iyo ismulmacno masderku waa ismi jaamida oo haddana ismulmacnoa ah weeyaan ismulcayntuna waa rajul iyo qamar iyo baabun iyo daarun iyo waa ismulcayn waa ismi jaamida isaga lama soo ishtiqaaqan isagana me lagama ishtiqaaqdo waxba waxaana weeye ismi waana jaamid baa la odhanaya marka waa ismulman ismulcayn weeye waa cayn oo waa ismi la haleeli karo oo la garan karayo isha lagu arki karayo haddaba masaadirtan aan halkan kaga hadlaynaa waxa weye ficiladu shan iyo konton wasan bay ahaayeen shan iyo kontonkii wasan ee ficilada masderkoogii baynu bilownay casharkeenna waxaan kaga hadli doonaa shan iyo kontonka saddexda thulaathi ayaan soo qadimaynaa saddexda ficil ee hulaai ayaan masderkooga doonaynaa inaan ka hadalno labiyo kontonka hayru thulaathina waa cashiradeenna soo socda haddaba saddexda ficil ee hulaaiga waa facala iyo ficile iyo facula saddexdaa masderkooga marka aan qiimaynayno waxay culimmadu yidhaahdeen qolo waa wada samaaci oo qiyaasba ma male carabi siday ugu hadashay unbaa qasaba inaan ugu daba hadalno laakiin laba kelmadood oo layskaga qiyaasta ma yeelanayo oo ardayga loo tilmaamo waa samaaci qaamuuska haloo noqda bay yidhahdeen qolona waxay yidhaahdeen war maye e masderka ficilka ulaaiga ihi uu leeyahay horta waxaa la ogyahay ilaa boqol wasan inuu leeyahay kitaabkeenii laamiyaha sagaal iyo afartan wasan baynu ku dhiganay keenana intii in la eg baynu ku dhiganaynaa ilaa sagaal iyo afartankii wasan ayaynu ku dhiganaynaa sagaal iyo afartankaasi waxay iskugu jiri doonaan qayb shaada iyo qayb qiyaasa waa laba qaybood oo wax iyagoo hulaasigu leeyahay ayay shaad iyo qiyaas inoogu qaybsami waxaa kale iskugu jiri doonaan qayb mulaq la yidhaa iyo qayb la yidhaahdo muqayad mulaq waxa wey qayb aan qaydnayn oon tiro ku qaydnayn sifana ku qaydnayn muqayadkuna waa qayb tiro ku qaydan oo kow sheegaya ama tilmaan ku qaydan oo tilmaan gaara ku tilmaaman mulaq iyo muqayad baa loo qaybin labadaba halkanaynu ku arkaynaa qiyaas iyo shaadna halkanaynu ku arkaynaa waxaa loo qaybinayaa saakinulcayn iyo mutaxarikulcayn baa haddana loo qaybin saakinulcayn iyo mutaxarikulcayn saakinulcaynka labiyo toban afar iyo toban wey saakinulcaynka masaadirta hulaasigu afar iyo toban afar iyo tobanka masaadirta lagu tilmaamo saakinulcayn inay yihiin labiyo tobanba isku xiga labana meel gaara ayuu sheekhu ku sheegi doonaa saakinulcayn iyo mutaxarikulcaynba halkan baynu ku mari doonaa biidn illaahi tacaala waxaa haddana loo qaybin miimi iyo hayru miimi miimigu waa mid miim wata oo xagga hore miim ku wata cashir dambe oo xagga dambe inoogu imanaya ayaynu ku arki doonaa miimi iyo hayru miimi ba haddana loo qaybin labadaba halkan aynu ku arkaynaa waxaa haddana loo qaybin mujarad masiid baa loo qaybin qayb mujarada masderkii oo mujarad sidiisa u ah sida faclun oo kale iyo masderkii ziyaada ku jirto sida faclaan oo kale masiid iyo mujaradba halkan aynu ku arkaynaa inta jeerin masderka ulaaigaba hadda qaybinay eega mar qiyaas iyo shaad baanu qaybinay waa ko qiyaas iyo shaad marna waxaynu uqaybinay mulaq iyo muqayad baynu mar labaadna uqaybinay waa laba jeer mulaq iyo muqayad mar saddexaad baynu qaybinaynaayo waxaynu uqaybinaynaa masderka inuu yahay masderkani saakinulcayn iyo inuu yahay mutaxarikulcayn waa mar saddexaad mar afraad ayaynu qaybinaynaa masderka oo waxaynu uqaybinaynaa miimi iyo hayru miimi mar shanaad ayaynu qaybinaynaao waxaan u qaybinaynaa mujarad iyo masiid shan jeer ayaa masaadirta la qaybinaya haddaba qaybta hore soomaalidu geel diday bay yidhaahdeen geel diday waa lala diday bay yidhaahdeen waxba loo kala saarsaari maaye qaybta hore waa la dedejin qaybta dambe ayaa la kala saarsaari doonaa abniyat lmasaadiri masaadirta awsaanteedii weeye ereyga abniya waa afcila mufradkiisuna waa binaa waxaana looga jeedaa almasaadir awsaan baa looga jeedaa almasaadir waa jamcu masder waana masderka dee kii aan tilmaanay wey awsaanu lmasaadir wey masaadirtii ayaa baabkani lagaga hadli doonaa hayru ulaai oo labiyo kontona ah, dib inoogu dhig ulaaiga iisoo qaada haddaba fahaaka qaado awsaanan wasana qaado wasanada oo limasderin masder u sugnaaday masderka awsaantiisii qaado fahaaka qaado awsaanan wasanu wasanada oo limasderin masder u sugnaaday masderka awsaantiisii qaado ereyga haaka ihi waa ismu ficil amar buuna ismu ficil amarku ku joogaa waa bimacnaa khud ereyga haaka kaafkaa ihi waxaa la yidhaahdaa waa kaaf xarafa xarfulkhitaab laakiin wuxuu u tasarufaa kaafka ismigu siduu u tasarufo ninka haaka baa lagu yidhaa gabadhana haakii baa lagu yidhaa labada qof haakumaa baa lagu yidhaa ragga badanna haakum baa lagu yidhaahdaa dumarka badan haakunna baa lagu yidhaahdaa waxaay culimmadu yidhaahdeen haaka warqaado waxay culimmadu yidhaahdeen kaafkaba inta la bedelaa hamse lagu bedeli karaa oo ninka haaa baa la odhan gabadhana haai baa la odhan labada haauma baa la odhan ragga badan haaun baa la odhan sida ilaahayba u yidhi haau muqra'u kitaabiya fahaaka qaado awsaanan wasano ereyga awsaanan waa jamc jamcu tagsir ah afcaal buuna ku yimid awsaan waa afcaal mufradkiisuna wasnun buu ahaa haddaba afcaal jamculqila la odhan jiray waa wixii toban wasan aan ka badnayn masaadirta halkan aan ku arkaynaana ilaa sagaal iyo afartan wasan weeyi maxaa sheekha talow awsaanan uu u yidhi waa niyaabiyo isagoo jamculqilo ah ayuu laakiin macnihii jamculkaraha inoo fulinayaa oo waa kii maxamed ibnu maalik niyaabiga wadciga iyo niyaabiga isticmaaliga ah labadaba ka warramaya alfiyada fahaakaniyahow qaado awsaanan wasana qaado wasanada oo limasderin masder u sugnaaday taluma ulaaiga ayaan horreysiiyaa mise hayru ulaaiga famaa ka ubdi aan caddaynayaa famaa ka ubdii halkan aan ku caddaynayaa lidii alaaثatin saddex midu saaxiiba ayuu u sugnaaday famaa ka ubdi aan daahirinayaa lidii alaaثatin saddex midu saaxiiba ayuu u sugnaaday masderka halkan aan kuugu sheegayaa waa masderka wixii saddex xaraf u saaxiiba ficilada saddexda xaraf u saaxiibka ah ayaan halkan kuugu sheegayaa buu ku yidhi waa ficilka ulaaigee ah ama facalaah ama facilaah ama facula ah masderkiisa famaa ka ubdii aan daahirinaya lidii alaaثatin buu u ahaaday mid saddexu saaxiiba ee falyuclaman sidaa ha la ogaado alifka falyuclaman ku jiraa wuxuu ka soo qalboomay nuunu tawkiid alkhafiifa beydkaa macnihiisa eeg fahaaka niyahu qaado awsaanan wasana qaado wasanada oo limasdarin masder u sugnaaday famaa ka ubdii aan muujinayo ubdiihi habaa meesha ka maqane famaa ka ubdiihi aan muujinayaa lidii alaaثatin saddex mid u saaxiiba ayuu u sugnaaday ee falyuclaman sidaa ha la ogaado falyuclaman sidaa ha la ogaado faclun minhaa waxaa ka mid a faclun baa ka mid a saakinu bilaabay faclun waa qiyaas facligiyo mucadaha buu qiyaas u noqon doonaa waxaan mucadaha ahayna shaad buu ugu imani sida daraba darbun qatala qatlun akala aklun wa ficlun baa ka a ficlun ereyga ficlun isna waa saakinun caynkii oo mujarada waana shaad baa la yidhaha sida calima cilmun oo kale cilman fuclun baa u sugnaaday waa shaadisna sida shakara shukran oo kale shukran saddexdaasiba waa faclun iyo ficlun iyo fuclun fa'da xarakadeeda uunbaa kala duduwan oo mid way fadxisantaho waa faclun sida darbun oo kale midna way kasrisantaho waa ficlun sida cilmun oo kale midna way damisantaho waa fuclun sida shukrun oo kale saddexdaa ka koobaad baa qiyaasa ee facliga ah labada kalena waa shaad minhaa waxaa kamida minhaa baa loo soo qadarayaaye faclun baa kamida ficlun baa ka mida wa ficlun baa ka mida wa ficlun wowgiibaa ka xarfulcadafkii baa ka maqan mujaradankiiyuu yahay mid kastiba mid la qaawiyey oo laga qaawiyey taau taaniif iyo alifu taaniif faclatun iyo ficlatun iyo fuclatun lama odhan faclaa iyo ficlaa iyo fuclaana lama odhan waa mujarad mid kastiba oo inuu mujarad yahay waaa halkan ereyga mujaradii inuu ku jiro waxaa lagu ogaaday sidan uu ugu dhawaaqay ee faclun iyo ficlun iyo fuclun ayaa mujarada owna wuu ka dambaysiiyo ow mutasilan buu yidhiyo ow mutasilan waxaa la ogaaday owda inay xarfulcadaf tahay mutasilka in lagu cadfayo erey la xadfay oo gabayga dartii loo xadfay oo mujarada minhaa waxaa kamida faclun baa kamida wa ficlun baa kamida wa fuclun baa kamida mujaradankiiyuu yahay mid kastiba mid la qaawiyey oo laga qaawiyey baan kuleeyahay alif iyo ta ow mutasilan kiiuu mid kastiba yahay mid la xidhiidhsaday bialifilmaqsuuri alifka alifulmaqsuurka loo yaqaan mid kastiba waa mutasilo wuxuu la xidhiidhsanayaa alifulmaqsuur alif alifulmaqsuur la yidhahdo la gaabiyey ayaa lagu daraya saddexdii haddaba alif ku wada dar aclun tii maxaan odhan aclaa baan odhan aclaa waa shaad ficlun maxaan odhan ficlaa baan odhan waa shaad fuclun maxaan odhan fuclaa baan odhan waa shaad haddaba faclaadii waxaa ka mid a maalan waxaa la yidhahdaa taqa taqwa oo kale taqwa oo kale ama dacaa dacwa oo kale dacwa taqwa waa faclaa ficlaagana waxaa lagu garanayaa bay yidhaahdeen oo ficlaa lagu garanay oo isna ama amilada ficlaaga marka fada la kasriyo waa dakara allaha dikraa oo kale ficlaagana waxaa tusaale u ah waa rajaca rujca ama qaraba qurba ama zalafa zulfa qurba zulfa rujca oo kale weeye waa ficla saddexdaasi waa wada maziid oo alif alifulmaqsuuro la yidhaha baa lagu daray saddexduba haddana waa shaad aw aw amase taa inta abaa lagu darayaa ow mutasilan isagoo la xidhiidhsanaya bitaan ta la xidhiidhsanaya ow taa-in buu la xidhiidhsani ta haddii saddexdaba haddana ta'an ku wada darabalka waran faclun oo ta waa faclatun ficlun oo ta waa ficlatun fuclun oo ta waa fuclatun saddexdaba ta aan ku wada daray saddexda ta'day sita faclatun ficlatun fuclatun saddexdaba waa qiyaas walow fuclatun ta ayay isku yar haystaan saddexda ta'da wataaba qiyaas bay noqon doonaan faclatun waxaa tusaale u ah raxmatan oo kale inkasta iyadu shaa tahay raxmatun faclatun waxaa kaloo tusaale u darbatun ficlatun waxaa tusaale u ah dibxatun waidaa dabaxtum faaxsinu dibxata di rasuulka sala allahu aleyh wasalam fuclatun waxaa tusaale u ah khudratun xumratun kudratun oo kale beydkaasi sagaal wasan oo ficilka ulaaiga a masaadirtiisa ah buu inoo sheegay saddex waa mujaradoo waa faclun ficlun fucla saddexna alifutaniif bay sitaanoo facla ficla fucla saddexna taawtaniialifulmaqsuuray saddex sitaan facla ficla fucla saddexna taawtaniis bay sitaano faclatun ficlatun fuclatun haddaba saddexda alifutaaniisku saddexduba waa shaad saddexda taduna saddexda alifulmaqsuuradu saddexduba waa shaad saddexda ta'duna saddexduba waa qiyaas saddexda mujaradka ana faclun oo qura ayaa qiyaas ka ah sagaalka wasan afar baa qiyaasa afar ayaa qiyaas ah shanta soo hadhayna shaad bay noqoni sheekhu isaga kala qaybqaybin doono xagga dambe inoogu keeni doona beydkaasi sagaal wasan buu ka hadlay sagaalka afar baa qiyaasa shanna waa shaad sagaalka si kale haddii loo dhigo sagaalkuba waa mulaq oo muqayad cafwan sagaalka labaa ayaa muqayada faclatun tawadata iyo ficlatun ta wadata labada faclatun iyo ficlatun baa muqayada sagaalka laba markaan ka saaro toddobada soo hadhay ayaa mulaqa ah sagaalkuba waa ayru miimi wax miimihi kuma jiro sagaalka saddexda u horeeya faclu ficlu ficlun baa mujarada lixda soo hadhayna waa masiid midna ta baa lagu ziyaadiyey midna alif baa lagu ziyaadiyey saakinulcayn ayuu ka bilaabay oo sagaalkuba waa saakinulcayn faclaanu baa kamida wa ficlaanu baa kamida wa fuclaanu baa kamida facalunbaa kamida waficalunbaa kamida uma facaalunbaa kamida wafucalunbaa kamida waficilunbaa kamida facilatunbaa kamida facaalatubaa kamida facaalatubaa kamida faclaabaa kamida maca ficaalatin ficaalati miciga isagoo ah aclaanubuu hadda halkan kasii bilaabay aclaanu wa minhaa waxaa kamida masaadirta ulaaiga faclaanu baa kamida waxaa la yidhaahdaa lawaa wuu meermeeriyey waa lafiifa maqruun lawaahu wuu meermeeriyey layaanan meermeerin layaanan layaanan waa faclaanan kolkaa lowyanan buu asalku ahaa lowyanan qaacide qaacidatu sayid la yidhaha baa ku dhacday oo odhanaysa ida ijtamacat ilwaawu walyaa wa sabaqa axaduhumaa bisukuun qulibat ilwaawu yaaan wa udqimat ilyaau fi lya kolka ya-da ya-daha lagu idqaamo layaanan baa loogu dhawaaqay ama shanaahu wuu nacay oo wuu cadhooday shanaanan baad odhan shanaanan waa shanaan waa faclaan weeyi faclaan culimada qaarkood waxay dhahdeen masder faclaana labadaa wasanoo qura labadaa ereyoo quraabaa la arkay layaan iyo shanaan baa la arkay wax kale lama hayo ragga qaarkood qabaan ficlaanu baa kamida ficlaanu baa kamida wa ficlaanu ficlaan baa isna kamida ficlaan haddaba ereyga ficlaana fada waa la kasrinaya waana samaaci oo shaad weeyi sida xaramahu wuu qadiyey xirmaanan qadin oo kaleba weeyi fuclaanu baa ka mid a wa fuclaan baa ka mid a fadaa la godaya waana samaaci afara lahu wuu u dhaafay ufraanan dhaafid ama kafara shaya shaygii uu ka gaaloobay kufraanan ka gaaloobid saddexdaa igugee aclaan iclaan uclaan sagaalkii hore saddexdaa uge saddexdani waana saakinulcayn saddexduba waa mulaq saddexduba waa shaad saddexduba waa hayru miimi saddexduba waa saakinulcayn sagaalkii hore saddexdaa ugeey labiyo toban wasan oo saakinulcayn ah ayaynu halkaa ku maraynaa mutaxarikulcaynkiibaa bilowday laba wasan oo quraaba inooga dhiman waxaa saakinulcaynka la odhan facalun baa ka mida wasanka facaluna haddaba haddaan wasanka facaluna soo qaato oo la wada xarakeeyo facaluna idhaa waa qiyaasoo ficilada laasimka ah ku timaad fariixa wuu farxay faraxan farxid baa la yidhaahdaa dalaba wuu dalbay dalaban dalab baa karuma sharaf buu yeeshay karaman sharaf yeelasho jalaa ra'sahu jalaa rasuhu madaxii bidaare ka gashay jalan faydan madaxiisiibaa bidaaraystay jalanta faydanka bidaarta yidhahdeen inta badan laakiin bidaarta ma waa sallaxyada wey jalan waa sallaxyadii sallaxya ayuu yeeshayoo timahan ayaa dib u cunmay oo xaggaa u durkay bay ka dhigan tahay waa jalan waxa wey waa qofkaasi sallaxyo ayuu yeeshay waxaynu haynaa wafacalun baa kamida facalun waficalun baa kamida ficalun oo fada la kasriyo haddaba ficalun waxa wey radiya raalli buu noqday ridan raalli noqosho ama samina wuu naaxay simana naaxid ama saqura wuu yaraaday siqaran yari ayuu yaraa siqaran waa ficalan ridan oo kale wey ridan ridan asalkeegu ridayan buu ahaa ridayan isagoo ah ayaa qalbi lagu sameeyo alifkiisa ayaa yadiisiiba alif loo qalbiyey qaacidatu qalbi baa ku dhacday oo odhanaysay taxaraka xarfu xarfucila wanfataxa maa qablahu qulibat cilatu alifan uma facaalun baa usugnaaday wasanka facaaluna sida salaxa salaaxan oo kale salaaxa salaxa wuu wanaagsanaaday salaaxan wanaag buu wanaagsanaaday waa salaaxan ereygaa salaaxana oo kale wey salaxa salaaxan salaaxan facaalan wa fucalun baa usugnaaday ama kamida fucalun inta badan eh, naaqiska ama muctalulaamka unbaa lagu arkay fucalu wax ku yimaada sida haddaa uu hanuuniyey hudan hanuunin oo kale weeye haddaa hudan haddaa uu hanuuniyey hudan hanuunin ayuu hanuuniyey waa fucalun wa facilun baa u sugnaaday wasanka faciluna sariqa wuu saraqa wuu xaday sariqan xadid sariqan oo facilan lagu keeno facilatun baa u sugnaatay kaygu halkaa fa'da uu kasriyo eh, wuxuu yidhi ficalatun buu yidhi ficalatun waa acilatun wey aacilatu fadu aday sidataa caynkan fadxisanina kasru sitaa kitaabkeenani wuxuu qorayaa ficaalatun saa maaha waa facilatun wey fada fadxi caynkana kasri facilatun waaba saraqada unbaa lagu keenay waxaa la yidhahdaa saraqa wuu xaday sariqatan xadid buu xaday sariqatan xadid ayuu xaday saraqa sariqatan xadid ayuu xaday baa la yidhahdaa waa facilatan markaa facaalatun baa kamid a wasanka facaalatun ah ayuu iska yeelan doonaa sida karuma karaamatan oo kale karaamatan facula ayay qiyaas u tahay facalatun baa iyaduna ka mid a ah wasanka facalatuna facalatun ayaa wasanadeennii ka midka ahaa facalatun la wada xarakeeyey waxaa ka mid a ah facalatun halabahu ka xoog batay halabatan xoog badasho ama lajaba alqowma qoomkii lajaba alqowmu qoomkii ayaa buuqay lajabatan buuq lajabatan wa facalatan faclaau wasanka faclaau abaa ka mid a ah faclaau waxa weeye faclaau wasankaasa isna lagu keeni karaa oo waxaa la arkay geelole raqiba wuu jeclaaday raqbaa'a jacayl ayuu jeclaaday ama halaka halkaaa halkaaa halkaaa waa halkaa oo kale halkaa halkaa eriga halkaa ihi waa af carabina waa af somaan halkaa carabtu hamse yar bay ka dambaysa halkaa halkaa waa halaagsankii weeyi halkaa qura lafteeduna way jirtaa badi rahiba u baqay rahbaa'a rahbaa'a waa faclaa'a maca ficaalatin ficaalati miciga iyagoo ah ficaalatin baa lagu keenayaa sida kataba wuu qoray kitaabatan oo qoray waa qiyaas bay noqonayo wixii xirfo iyo wilaaye abaa loo qiyaasanaya fucaalatun wasinka fucaalatun baa ka mida oo fa'da la godo sida khafara wuu ilaaliya khufaaratan ilaalin oo kale ficaalun baa ka mida wasinka ficaaluna waa qiyaase fara uu cararay baa la odhan firaaran carar ow fucaalun baa ka mida wasinka fucaaluna xanuunka iyo codkaa lagu keena sida sanaqa suraaqun ama baka bukaa'an uma alfucuulu fucuul baa kamida fucuulna uma alfucuulu uma minhaa waxaa ka tirsan alfucuulu fucuul qiyaas buu noqon sida kharaja khuruujan ama jalasa juluusan ama qacada qucuudan haakada kan waxaa lamida almihaalu mihaalkiibaa lamida oo culima sida ayaa lagu tusaalaynaya halkaa waxaynu maraynaa markaa wasanadii ayaynu ku dhex jirnaa weli faciilun wasanka faciil abaa isna usugnaaday oo masderkii faciil hadda ismiga mafcuulna faciil buu ku imanayay faciil sifada mushabahadihiina faciil bay ku timaadaa facuule ismigeygii faacilna faciil buu ku imanayay faciilun baa isna masaadirta ku jira wixii cod ah ama socda baa faciil lagu keenaa sida sahalada faraskiibaa danaanay sahiilan danan ama raxala wuu rartay raxiilan rarasho waa faciilun ow amase faciilatun wasanka faciilatuna baa lagu keeni faciilatu waxa weye nama alxadiida warkiibuu ayuu baahiyey ama wuu isku diray dadkii namiimatan waa faciilatan isku dirid weeye fucuulatun baa isna kamida wasanka fucuulatuna hadaba fucuulatun haddaynu nidhaahno fucuula inta badan ku timaadee sahula wuu fududaaday suhuulatan badano fudayd wafacalaanu baa kamida wafacalaanu baa kamida wasanka facalaanu ah waa wixii kutusayabaa idiraabaad baan odhan jiray facalaanka sida daafa wuu warwareegey dawafaanan warwareeg nazaa wuu ku booday orgigu markuu rida ku boodayo oo kale ayaa nazaa wuu booday nazawaanan la yidhaha nazawaanan boodid nazawaanan facalaanan baa la odhanaya wafacalaanun acalaan baa kamida fucuulun baa kamida wasanka fucuuluna haddaba fucuulun markaan keenayo ee wasanka fucuuluna aan doonaya inaan idha waa shaqalahu wuu shuqliyey shuqulan baa la odhanaya shaqalahu shuqulan fucuulan shaqalahu shuqulan waa fucuulan markaa fucuulun baa kamida fayluulatun baa kamida wasanka fayluulatuna muctalulcaynka qura lagu keenaa sida kaana kaynuuna oo kale saara sayruura oo kale baata baytuuta oo kale wahaakada wa fuclalun waa saakinulcayn halkan iyo waa saada boqor buu noqday suudadan boqor noqosho saada suudadan fucullatun baa kamid mid a wasanka fucullatuna sida halabahu wuu ka xoog batay ulubatan ka xoog badasho halabahu wuu ka xoog batay ulubatan ka xoog badasho waa fucullatan fucayliyatun baa ka a wasankii fucayliyatun la odhan jiray ayaa ka lama shidayo waladat ilmar'atu gabadhii way dhashay wulaydiyatan ay wilaadatan waa dhalid wulaydiyatan waa nashaad facuulun baa ka mid a wasanka facuul ah ayaa isna ka sida qabilalbeeca beecii wuu aqbalay qabuulan aqbalid fadaa waa la fadxinaya maca facaalatin facaalatin miciga isagoo ah wasanka facaalatin ah ayaa loo geynaya facaalatintani haddaba hamoodin takraar inay tahay eh waa likhisaalin oo kale ayaad iskaga qadaranaysaa facaalatin facaalatin baynu iyadana aynu ku keen halka ma facaalatin buu mise facaaliyatin maca facaaliyatin wey facaalatin maha waa facaaliyatin haddaba facaaliyatin baa iyaduna ka mid a ah. facaaliya oo ereyga facuul ah facaaliya baa ku xigta facaaliya lama shadayo waa calana almra warkii calana alamru warkiibaa caddaaday calaaniyatan ama kariha karaahiyatan karaahiyatan damica damaaciyatan kaygu halkaa uu khaldayo facaalatin buu yidhi waa facaaliya wey maca facaaliya wey ucalniyati micga maa acaalatin isagoo maa facaaliyatin isagoo ah fucalniyatin wa fucalniyatin micga isagoo ah fucalniyatin baa kamid a ah, baad usoo qadari kartaa wa minhaa fucalniya fucalniyada inkastoo qaamuuska uu ku tilmaamay ismi mafcuul waxaad odhanaysaa saxafa rasahu madaxii u xiirtay saxafa keehabu ka dhiga sakafa buu sharxaygani ka dhigaya sakafa maaha waa saxafa saxafa rasahu madaxa ayuu xiirtay suxafniyatan xiirasho suxafniyatan xiirasho weeyi inkastuu qaamuuska ku macneeyey loo xiire ayuu ku macneeyey waxa wey markaa fucaalniyada weeyi fucalniya wasankii fucalniyada ahaa wey wa facaluutun baa kamid ah wa minhaa waxaa kamid a ah awsaanta facaluutun baa kamid a ah. facaluut waa rayiba rahabuutan oo kale ama melika malakuutan oo kale malakuutan raxima raxamuutan facaluutan facalaa wasanka facalaa baa isna kamid a ah. facalaa jamazati naaqatu hashii ayaa degdegtay jamaza degdeg bay degdegtay facalaa acuuliyatun baa kamid a wasanka facuuliyatun laodhanaya fadaa la fadxinaya yadana waa la shiday facuuliyatun khasahu wuu ku khaas yeelay khasuusiyatan kadaaka waxaa lamida fucula baa lamida fucula haddaba wasanka fuculana isna shaadadka ayuu ku jiraaye inoogu dar buu ku leeyahay fucula haddaba fucula maxaan idhahdaa markaan fucula doonay inaan ka keeno waxaad odhanaysaa halabahu wuu ka xoog batay uluba ka xoog badasho uluba wadmu man uge fucuuliyatan oo yada la shado maa qablahu wixii ka horreeyey fucuuliyatan waa facuuliyatanti hadda fada aan fadxinayna shadriga hore wafacaluutun facala faculiyatan faculiyatan fada unbaa la godaya facuuliyatun unbaa laodhanaya wadmu manna uge wadmu uge facuuliyatan wasanka facuuliyatan maa qablahu wixii ka horreeyey uge waa khasahu wuu ku khaas yeelay khusuusiyatan khasuusiyatan oo khada la fadxiyana waa la arkay khusuusiyatan oo khada la godana waa la arkay labadaba way jiraanoo waa masder hulaaigu uu iska leeyahay halkaa waxaynu ku aragnaa saddex iyo afartan wasan oo e, ficilka ulaaigii uu leeyahay saddex iyo afartankaasi waa ayru miimi maxaa soo haay sagaaliyo afartanki markaan sadde halkaa saddex iyo afartan aan marnay lix baa soo hahay saw maaha lixda soo hahay waa miimiyo iyagu miimi bay noqonayaan sagaaliyo afartanka saddex iyo afartanna waa ayru miimi lixna waa miimi mafcalunbaa usugnaada minhaa waxaa kamida mafcalun baa kamida mafcalun waxaad odhanaysaa mafcalun maqaamun oo kale ayaad odhanaysaa maqaamun maqaamun waa mafcalun mafcalun mafcalatun baa kamid a wasanka mafcalatun oo ta baad iskaga darsanaysaa mafcalatun ayaa ta iskaga darsanaysaa waxa weeye mardaatan oo kale mardaatan mafcalatun wa mafcilun baa ka mid e ah, mafcilun oo caynka la kasriyo waa mawcidan oo kale mafcilatun baa ka mid a ah, mafcilatun oo inta caynka la kasriyo haddana ta lagu darsanayo mawcidatun oo kale wa mafcuulatun eh, baa ka mid e ah, mafcuulatun caynkaa la godaya caynka ayaa la godaya ta'na waa la darsanaya isagoo caynku kugu godan ayaa ta iskaga darsanaysa sida mahlukatun maqduratun oo kale maqduratun mahluk mafcuulatun waa maqduratun wa mafcuulun baa ka mid a wasanka mafcuulun baynu iskaga keeni mafcuulun oo caynka ayaynu damini sida halaka u halaagsamay mahlukan halaag oo kale mahlukan halaagsan halaagsan halkaana lixdii miimiga ahayd ayaa inoogu dhammaatay haddaba culima maxaa inoo muuqda ama si toosa ah aynu u arkaynaa masaadirta ficilka ulaaigiihi uu leeyahay sagaal iyo afartan wasan ay leeyihiin ayaynu bartaa kaga baxnay oo halkaa inoogu soo gebagabooday geel diday baa la yidhaahe inta qiyaaska ah iyo inta muqayadka ah iyo miimiga ayuu dib sheekhu ka soo celin doonaa saddexdaa cashir waa wixii qiyaasa iyo wixii miimiya iyo wixii maxaanku idhahdaa muqayad ah ayuu dib ka soo celin doonaa oo xagga dambe inoogu keeni doonaa macnaha aan isa soo saarano fahaaka niyahow qaado fahaaka ardayow qaado owsaanan wasanna qaado wasanada oo limasderin masder u sugnaaday famaa ka ubdi aan sheegaya haddaan caddaynaya lidii alaatin saddex mid saaxiibu u sugnaaday ee falyuclama sidaa ha la ogaado minhaa waxaa ka mid a faclun baa ka mida wa ficlun baa ka wa ficlun baa ka mujaradankiiyo mid kasta laga qaawiyey minataai iyo wa alif ilmaqsuura ow mutasilankiiyu la xidhiidhsanaya mid kastaaba bialifilmaqsuuri alifka maqsuurka laga dhigay la gaabiyey ow taa-in amata muila waa la tusaaleeyo anu kuu tusaalayn maaye waa la tusaaleeya sharxaygaba ka eego faclaanu baa ka ficlaanu baa ka wa fuclaanu baa ka mida baa ka wa ficaalun baa ka uma facaalatun baa ka wa fucaalun baa ka wa ficilun baa ka mida faciilatun baa kamida facaalatun baa kamida facaalatun baa kamida faclaau baa kamida maca ficaalatin ficaalatin maceega isagoo ah facaalatun baa kamida ficaalun baa kamida aw fucaalun baa kamida uma alfucuulu baa kamida haakada kan waxaa lamida almihaalu tusaalaha tusaalaha qaado haakada haakada sidan oo kale u ahaaday almihaalu tusaalihii aciilu baa kamida aw aciilatun baa kamida fucuulatun baa kamida wafacalaanu baa kamida fucuulun baa kamida fayluulatun baa kamida wafuclalun baa kamida fucuulatun baa kamida fucayliyatun baa kamida facuulun baa kamida mac facaaliyatin facaaliyatin miceega isagoo ah fucalniyatin fucalniyatin miceega isagoo ah acaluutun baa kamida acala baa kamida acuuliya baa kamida kadakan waa lamida fucula baa lamida wadmuman ugeyso fucuuliya wasanka fucuuliya maa qablahu wixii ka horeeyey wamafcalun baa kamida mafcalatun baa kamida wamafcilun baa kamida mafcilatun baa kamida mafculatun baa kamida wamafcuulun baa kamida in sha allahu tacala ardaya cashirkeeni halkaa hainoogu joogo wallahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam